بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى اله واصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد احبائي في الله ودراسينتي كتاب كان لما عبحي miatu xadiisin ilxifd baro boqol xadiis waanu u aqriyaynay shan shan xadiis duruustaasoo noogu talagalay si kooban inaan u aqrino dadka guri joogta ah sida hooyooyinkana inay oga faa'iideeyaan carruurtooda waxaanu soo gaadhnay xadiidka konton iyo koobaad can caaishata radia allahu canha can اnnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun muttafaqun calayh xadiidkan waxaa soo saaray ama isku waafaqay bukhaari iyo muslim min xadiidi caaisha horay baan u soo ishaaray kontanka xadiid ugu horeeya inuu abu hurayre warin doono idan abu hurayre halkaasuu nagaga dhammaaday hadda caaisha noo bilaabatay hooyadeen caaisha radia allahu tacaala canha xadiidka ugu horeeya ee ay caaisha noo warinaysa hooyadeen caaisha waxaa isku waafaqay bukhaari iyo muslim min xadiidi caaisha caaisha waxay leedahay radia allahu tacaala canha nabiga sala allahu calayhi wa aalihi wasalam ay ka warinaysaa can innabiy sal ly slam qaal man axdatha qofka ku soo dara ama ku soo dariya fii amrinaa haada amarka yagan oo kan ah oo laga wada diinka laga wada qur'aanka laga wada sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam maa laysa minhu wax aan ka mid ahayn oo ilaah rasuulkiisu aynan ogeyn salaf iyo saxaabana aynan ogeyn diinna aynan u ahayn qofka diin ahaan ogu soo dara qaab cibaado ogu soo dara fa huwa raddun wejigaa lagaga dhufanayaa raddun bimacnaa marduudun calayh asagaa dib loogu celinayaa jeebka aad jeebkaagaad ka keensatay ayaa lagu leeyahay haddaba xadiidkan wuxuu asal u yahay shareecadeenna islaamku inayna ku bannaanayn in wax lagu soo daro calaa wajhi lcibaadana loogu soo daro amaa waxyaabaha dunyawiga ah nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray ama saxaabada uu ku yidhi antum aclamu minii biamri dunyaakum adduunyadiinna idinka ayaa iga yaqaan marka diyaarado diyaarado la sameeye iyo baabuur biyo ku socdo oo la sameeyo iyo waxaasoo dhan waa umuuru dunyaa masaalixda bini aadamkay dhammaystiraysaa sidaa daraaddeed ayaa nabigeennu sala allahu calayhi wasallam waxa uu leeyahay man axdatha fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa raddun lama ogolo marka diinta in wax lagu soo daro abadan cibaadadu waa tawqiifiya cibaadadu daliil bay u baahan tahay ayi cibaado kasta waxay kaaga baahan tahay daliil ku tusinaya in aad waxaan samayso wa ilaa attawaquf waa inaad ka istaagtaa aanbarna qaacidadaa carruurteenna aanbarna macallimiin haddaanu nahay ardadeenna inaan diinta islaamka waxba lagu soo dari karin wa kullu bidcatin dalaala bidco walbana waa baadi bidco walbana naar bay ku dambaynaysaa sida uu nabigu sheegay sala allahu calayhi wa aalih wasalam idan qaacidadaa qabso alcibaadatu taftaqiru ilaa daliil cibaado kasta waxay u baahan tahay daliil qofka cibaado makaan ku khasisa daliilkii makaankan tusay meeshan daliilka tusay baa looga baahan yahay qofka zaman iyo waqti cibaado ku gaar yeela zamankan daliilka tusay baa lagaaga baahan yahay qofka kayfiyad ama qaab cibaado u sheega sidan baa loo samayn karaa daliilka qaabkan tusay ayaa loo baahan yahay qofka cibaado dhaha intan unbaa sidan unbaa loo samayn karaa oo meel ku qayda ama qaab u qayda ama sifo u tilmaama ama zaman ku xidha kullu daalika waxay u baahan tahay daliil soo raaxa ma qof alla qofkii shay la yimaada yaa ku amray dheh xageed ka keentay dheh hadduu keeni waayo wejigaa lagaga dhufanayaa qaacidada haddaanu qabsan lahayn maanta bidac badan kuma aanan darnayn diinta islaamka xadiidka konton iyo labaad can caaishata radia allahu tacaala canha can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal axabu اlacmaali ilى اllahi tacaala adwamuha wain qalla muttafaqu calayh xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray min xadiidi caaisha radia allahu tacaala canha hooyaden caaisha waxay leedahay ayadoo nabiga nooga soo warinaysa xadiidkan sal l salam inuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam axabu alacmaali acmaal kuwa loogu kalgacay la badan yahay loogu jecel yahay ila allah ilaahay xaggiisa tabaaraka wa tacaala adwamuhaa waa kuwa la daa'imo waa kuwa la daa'imo een kala gu'in wa in qalla haba yaraadeen undur acmaasha ilaahay agtiisa loogu kalgacayl badan yahay waa camalka aan daa'imto waa camalka istimraariyada aad ku samayso waa camalka aan kala go walow camalkaaba allaha camal yarba yacni allaha ka dhigee tusaale si aad u garato qofka kitaabka qur'aanka ah ilaa bisha ramadaan oo keli a ah buu kala furaa daayib kaa ayaa ka fadli badan waxaa ka fadli badan qofka maalin walba qur'aankii la nool ee wuxuun ka aqrinaya kaasaa ka fadli badan maxaa yeeley camalkan uu daa'imayo ayaa ka fadli badan shay intuu hal mar sameeyo oo haddana uu kala goynayo axabu alacmaali ila allahi tacaala adwamuhaa wa in qalla xadiidka konton iyo saddexaad can caaishata radia allahu tacaala canha can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal man nadara an yutiica allaha falyutichu waman nadara an yacsiyahu falaa yacsih rawaahu lbukhaari xadiidkan imaamu lbukhaari baa soo saaray min xadiidi caaisha hooyadan caaisha radia allahu tacaala canha hooyadan caaisha waxay nooga soo warinaysaa nabigeenna calayhi asalaatu wasalaam xadiidkan qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man nadara qofka shardi ku gala ama ku nadra an yutiica allaha alla inuu ateeco falyutichu ha ateeco nadar baad ku gashay inaad ilaahay ateecdo tabaaraka wa tacaala waxaad tidhi ilaahayow haddaad wiilkaa yar ama gabadha ii caafido saddex maalmood baan kuu soomayaa sadaqo ayaan bixinayaa xajka ayaan tegayaa cumro ayaan tegayaa ceel baan qodayaa masaajid baan dhisayaa inta mantaasoo jeer baan qur-aanka dhammaynayaa almuhim qofka ku nadra inuu alla ateeco ha fuliyo falyutichu oo ilaahay tabaaraka wa tacaala nadarka ha ku ateeco oo nadarka asaga ha fuliyo waxaad ogaataan marka koowaad nadarku ama shardigu waa shay qofka bini aadamka asagu dusha iska saaro ka mid ma aha waxyaabaha insaanka rabbi uu ku kallifay tabaaraka wa tacaala idan waana looga digayaa war nadarka iska ilaali haddaadse iska ilaalin weyda waa inaad oofisaa qaala tabaaraka wa tacaala yuufuuna isagoo mu'miniinta ammaanaya yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira mu'miniintu waa kuwa nadarka ay galeen kuwa oofiyo weeye saasuu alla tilmaamaya tabaaraka wa tacaala amaa waman nadara an yacsiya qofka ku nadra inuu alla ku caasiyo wuxuu yidhi ilaahay oo dad waxaa isiiso xumaantaasaan samaynayaa khamre ayaan cabayaa jin baan wax u qowracayaa eh, meel ilaahay khayrkii eh, lagu caabudo ayaan wax ku qowracayaa shay macsi a ah lama ogolo ama waxaa tidhi ilaahay oo dad waxaa isiiso ama waxaa iga iga dafciso ood iga celiso hebel xoolihiisaan neef ka mida baan qalaya dee xoolaha adigu mabeli waxaa tidhi haddaad waxaa isiiso intaasoo sadaqa abaan hebel lacagtiisa ka bixinayaa te adugu dhihid waman nadara an yacsiyahu haddaad ilaah waxaa isiisa hebel baan dhiiggiisa daadinayo dilayaa te adigu malihid haa idan waman nadara an yacsiyah qofka ku nadra inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala u caasiyo de falaa yacsi yuusan caasinin oo yuusan arrinkii fulinin wixii uu ku nadray ee macsida ahaa yuusan fulinin saasuu nabigeenu leehay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam ama xadiidka konton iyo afraad can caaishata radia allahu canha can الnabiyi salى allahu alayhi wasalama qaal laa tasubu اlamwaata fainahum qad afضw ila ma qadamuu rawaahu اlbukhaariy xadiidkan alimaamu اlbukhaari baa soo saaraya min xadiidi caaisha hooyadeen caaisha radia allahu tacaala canha xadiidkeeda hooyadeen caaisha waxay nooga warinaysaa nabi muxamed sal allahu calayhi wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa tasubbu alamwaat war dadka dhintay ha caayina dadka dhantay waxba ha ka sheegina maxaa yeele fa innahum ayagu qad afdow waxay gaadheen oo lagu abaalmariyey ilaa maa qadamuu waxay horumarsadeen hadduu camal wanaagsan uu qofkan la yimid haddee jannuba ku jiraaba waaba loo barwaaqaynayaa marka qof loo barwaaqaynaya baad wax ka sheegaysaa haddii uu camal xun hormarsadayna haddee waxaa weeyaan ciqaab buuba kuma jiraaba sidaa daraaddeed baa nabigeennu sala ll ly salam wuxuu nabarayaa aadaabta iyo carabka inaannu ilaalino dadka dhintay in wax laga sheego nabigeenna waa noo diidayaa sala allahu caleyh wasalam dadku mararka qaarkood waxay isku khaldaan qofka iyo ficilkii uu ka tegey maalan ninbaa wuxuu ka tegay ficil xun yacni mubtadic buu ahaa dadka dacwo badan buu ku faafiyey oo bidco ah qofka markii wax laga sheegayo ma aha daatadiisa laakiin waa ficilkii iyo wuxuu ka tegey fulaanun ibtadaca kada wa kada hebel bidcadaasuu ka tegey waxaasuu ibtidaca ku sameeyey ficilkii weeye waxa la radinayo dad dadkana looga digayo kadaalika qofku hadduu ahlu macaasi ahaa sidoo kale daatadiisa looma socdo laakiin ficiladii xumayd ee uu ka tegey weeye waxa loo socdo xataa gaal hadduu yahay nabigeenna sala allahu alay wasalam xadiid kale wuxuu ku leehay ha caayina si aydan u dhibin kuwa noolnool waayo dad bay qaraabo la yihiin haddii mar walbaba abujahl waad ogtihiinoo isagoo abujahl aho qur'aan uu ku soo degay ayuu haddana nebi sal ly slam waxba ha caayina maxaa yeelay cikramo oo saxaabi jaliil ah ayuu dhalay xataa cabdulaahi binu ubay binu saluul wiil cabdulaahi la yidhaahdu dhalo aad u qiimo badnaa oo saxaabi jaliila ayuu ahaa nabigu xataa sala allahu alay wasalam markii uu cabdulaahiga munaafiqa ah dhintay khamiiskii nabiga ayuu siiyey nabigu sal khamiiskiisii ayuu siiyey nabigu calayhi salaatu salaam isagoo wiilka khaatiradiisa ilaalinaya marka carabkaa la ilaalinayaae dadka caadada ka dhigtay inay dadka dhintay un wax ka sheegaan ha iska ilaaliyeen hana kala saareen daatada iyo ficilka uu qofku uu ka tegey laa tasubu lamwaat markaa dadkii dhintay haddii naloo diiday dadkii noolaana waa sidoo kale dadka noolnoolna nalooma ogolo inaanu cayno allaahumma inaad ka digaysa ficil xun taa waa isku xugun markaa laa tasubu lamwaata dadka dhintay waxba ha ka sheegina fa innahum qad afdow waxay gaadheen ilaa maa qadamuu waxay hormarsadeen waaba lagu abaalmarinayaayo hadda ayay gaadheen ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam amaa xadiidka darsigeena maanta ugu dambeeya waana waana darsigii dabcan tobna koyo tobnaad soo maaha darsigii koyo tobnaad weeye waa iloobay waaba darsigii koyo tobnaad buu ahaa xadiidka konton iyo shanaad can caaishata radia allahu tacaala canha can innabiyi sala allahu calayh wasalama qaal kaana annabiyu kana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam laa yadacu arbacan qabla الظuhri warakcatayni qabla اlghadaat rawaahu اlbukhaariy xadiidkan alimaamu اlbukhaari baa soo saaray min xadiidi caaisha radia allahu tacaala canha hooyadeen caaisha waxay nooga warinaysaa nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkani qaala kaana الnabiyu can inabiy sal ly salam caaisha waxay leedahay kaana annabiyu nabigu wuxuu ahaa calayhi asalaatu wasalaam laa yadacu mid aan ka tegin arbacan qabla duhri afar ragcadood oo sunno ah salaada duhur ka horeysa afar ragcadood oo sunno ah oo salaada duhur ka horeysa nabigu kama tegi jirin sala allahu alay wasalam wa rakcatayni qabla alghadaati sidoo kale kama tegi jirin laba ragcadoodoo salaada subax ama salaada fajar ka horaysana nabigu kama tegi jiray sal slam wayba noo imaan doontaa ragcata alfajri khayru min addunya wamaa calayha wayba noo imaan doontaa marka fadliga ay leedahay rawaatibtu iyo sunnooyinku waajibkay noo ilaalinayaan ayuha alaxiba marka nabiga sal allahu alay wasalam laa yadacu arbacan qabla duhri afar ragcadood oo salaada duur ka horraysa kama tegi jirino waa u daa'imi jiray oo ragcatayni qabla alghadaati laba ragcadood oo salaada subax ka horeeyana sunnatu rawaatibta kuwa loo yaqaano weeye rawaatibtu waa laba iyo toban gadaal baan ka sheegi doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala hadday munaasabad kale lasoo martee waxaa ka mid ah laba ragcadood oo duhurka ka horraysa laba ragcadood oo ka dambaysa laba ragcadood salaad subax ka horeysa saasay ku soconaysaa biidnillahi tabaaraka watacaala laa yadacu arbacan qabla aduhri wa ragcatayni qabla alghadaa as'alu llaha tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu xubnaheenna inuu u dhib yareeyo cibaadada kuwa waajibaadka ah iyo kuwa sunanka ah kuwa rawaatibta ah lagana dhigo kuwa nabi maxamed ku dayda sala allahu calayhi waali wasalam intaanu kaga kulmayno darsiga midkan xiga waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allaahumma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته